alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allahu calaa muxamadi wcalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray anwaacu اlijmaal iyo mujmalka ayaynu ku soo jiray waxay mashaayikhdu yidhaahdeen xafid allahu axyaa'ahum wa raxima amwaatahum alcamalu fi اlmujmali yundaru awala hal hunaaka qaraa'inu aw murajixaat laxad اlmacaani aw la camalfalka mujmalka lagu camal falayo yundaru waxaa la eegayaa awalan marka ugu horeeya hal hunaaka ma ku sugan yahay halkaa qaraa'inu calaamado ama amaaraad aw murajixaatun ama murajaxaatun wax arjaxa liaxadi almacaani macnayaasha mid ka mida arjaxaya meeshaa ma ku sugan yahay aw laa mise kuma sugna in wujidat haddii la helo qaraa'in iyo amaaraat ama murajaxaad macnayaasha mid ka mida arjaxaya cumila biha waa lagu camal falaya macnahaasaa loogu camal falaya wailaa haddaan la helin macnayaashaa mid ka mida wax arjaxaya ama amaaradoo ku tusinaya haddaan la helin ilaadu waa murakaba weeyo waa in shardiye iyo laa iska daba dhacday wey ilaa haddii aan la helin macaanida mid ka mida wax arjaxaya ama amaaraadoo ku tusinaya turikal istidlaalu bihi waxaa laga tegayaa daliishadka la daliishanayo oo macno macaanida ka mida in loo deliishadaa kama awlaysna ka kale in loo deliishado marka maadaamay sidaas tahay ma noqonayso mid la deliishanayo noqon mayso walidaa qiila sidaas daraaddeed baa loo yidhi idaa wujida alixtimaalu marka la helo ixtimaalka bimacnaa macaani macno macnayaasha ka mida inuu aqbalaayo marka la helo deliilku baطala alistidlaalu waxa buraya in la deliishado ayaa buraysa waxa marka ay tahay khulaasadu mujmalkii ma dhici karto iyadoo qariino caddaysay aynay jirin macno macnayaasha ka mida in loo deliishado ama loogu camal falo khusuuskiisa waayo waxay noqonaysaa macaanidaasi way u sinnaayeen maadaamay u sinnaayeenna mid in lagu xambaaraa kama awlaysna ka kale in lagu xambaaro laakiin haddii la helo laakiin haddii la helo qaraa'in iyo calaamado ku tusinaya macno macnayaasha ka mida tarjiixa la arjaxayo macnahaasaa la arjaxayaa macnahaasaana loo deliishanaya looguna camal falaya waayo markaa bideliil baa macnahan loogu camal falay bideliil ayaa markaa loogu camal falay haddii la waayo deliil caddaynaya macaanidaa mid ka mida ama arjaxaya in la deliishado yacni ma suuragal aha culammaduna qaacida ahaan waa kay yidhaahdaan idaa wujida alixtimaalu baطla alistidlaalu ama idaa taطaraqa alixtimaalu ila adaliili baطla alistidlaalu bih hadduu ixtimaalku deliilka galo deliishadka la deliishanayo waa buraya ixtimaalka istidlaalka burinaye aan loo deliishan karayna wuxuu yahay waa ixtimaalka musaawiga ah oo ixtimaalaadku marna waxay kala leeyihiin raajix iyo marjuux oo mid ixtimaal baa baciid ah macnaha in lagu xambaaroo kale waa baciidoo waa fogta ixtimaalna waa qariiboo waa dhow yahayoo waa macnaha soo degdegaya dee kaasi mujmalkii shaqo kuma leh ila mujmalka tacriifkiisa marka hore wuxuu ahaa macaanidan cala sawaa'i inuu ku tusinaayo marka wejiyadani way siman yihiin marka ixtimaalka burinaya deliishadka la deliishanayaa waa alixtimaal musaawi waa macnaha uu aqbalaye macnaha kale la siman ee aan ka awlaysnayn ila hadday kala awlaysan yihiin mujmalnimadii waa ka baxayaa mid baa wuxuu noqonayaa daahir kaa mutabaadirka qawiga ama qariibka abaa ah wuxuu noqonayaa daahir kii kalena wuxuu noqonayaa baciidka ahaa wuxuu noqonayaa muawal dee dawaahirtaa lagu xambaarayaa loona deliishanaya loguna camal falaya marka muraadka looga jeedaa ixtimaalkan waxaa laga tilmaamayaa waa alixtimaalu musaawi waa ixtimaalka la siman ixtimaalka kale macaanidii marka ay kala siman tahay ma kala awlaysna kan inaad u deliishataa ka kale ee khilaafsan in loo deliishado kama awlaysna waa saas marka xukunkana horu kugu soo hormariyo waxay noqonaysaa Eh, in mujmalkii laga tawaqufayo yani ilaa bacda albayaan marka bayaankii haddii la helo waa loogu camal falaya haddii kale tawaqufkii markaa lagu sugnaanaya ilaa intay caddaanayso yani saas weyi waxaan laga yaabaa bayaankii inay culammada qaarkood u caddaato oo u muuqdo qaarna u ka qarsoomo kuwa ka qarsoomaa ka tawaqufaya laakiin daliil mujmalo wax bayaani aanu raacin oo culammadoo dhan ka wada qarsoomay wejiga mid ka mida arjaxaya ama caddaynaya lama helayo waa arrin nisbiya qarsoomidda uu ka qarsoomaya oo mujmal aan la caddaynay mujmalnimada loo daayey oo ummaddoo dhan markaa wax arjaxayaa ay ee caddaynaya ay ka wada qarsoon tahay ma jiro ee wixii in lagu camal falo la doonaayey ilaaba ilaa waa la caddeeyey macnaha looga jeedo laakiin nisbada dadka qaarkood ama culammada qaarkood bay ka qarsoomaysaa yacni wejiga markaa caddaynaya markaasay dabeedna ka tawaqufayaan laakiin ummaddo dhan baa tawaquf ku waajib yahay inay ka tawaqufaan oo aan markaa bayaankii u caddaanin cid ka midaba iyadoo looga jeedo in lagu camal falo taasi wax jira maaha nusuusun laysat mujmala halkanna waxaa lagaga hadlayaa nusuus iyo adillo aan mujmal ahayn laakiin culammada qaarkood ay ku sheegeen inay mujmalo tahay kow altaxriimu almudaafu ila alacyaani nusuusta aan mujmalka ahayn waxaa ka mid mida altaxriimu waa xaaraantinimaynta almudaafu loo idaafeeyo loo tiiriyey ila alacyaani daatooyinkaa loo tiiriyey ashyaabaa dawaadkooda iyo daatooyinkooda waxaa loo tiiriyey inay xaaraan tahay ka qowlihi tacaala tusaalaheedu waxay ahaatay sida hadalkiisa waa allah yidhi xurimat calaykum ummahaatukum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey hooyooyinkiin baa laydinka xaaraantinimeeyey wa qowlihi iyo sida hadalkiisa uu allah yidhi xurimat calaykum almaytatu waxaa laydinka xaaraantinimeeyey bakhtiga bakhti oo dhan baa laydinka xaaraantinimeeyey laysa bimujmalin mujmal ma aha waxaanay mujmal u ahayn labada deliil midnaba aanu mujmal u ahayn liduhuurihim muuqashada uu ku muuqdo curfan xagga curfiga gudihiisa fi nikaaxi fi lwali nikaaxa ayuu ku daahir yahay oo mutabaadilo oo soo degdegaya daliilka hore gudihiis oo xurimat calaykum ummahaatukum marka la yidhi hooyooyinka taxriimka la xaaraantinimaynaya waxaa laga tilmaamayaa in markaa la guursadaa laydinka xarimay ama in lagu istimtaaco wixii dumar laga dooni jiray laga doono ayaa laydinka xarimaa looga jeeda wa fi lakli fi thaani deliilka labaadoo xurimat calaykum almaytatuna macnaha mutabaadirkeed soo degdegaya waxa uu ku saabsan yahay cunista la cunaayo oo maytada waxa la xarimay waxay tahay waa cunista la cunayo wey jamaahiirta culammadu waxay qabaan haddii xaaraantinimaynta loo tiiriyo acyaanta ama daatooyinka loo tiiriyo inaynay mujmal ahayn baa jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan jumhuurkaas sidaa qaba bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen maya waa mujmal waayo macnaha looga jeedaa daahir ma aha cayn in la xaaraantinimeeyo daata la xaaraantinimeeyaana ma dhici karto waayo taxriimku macaani buu ku tacalluqaa macnayaal buu ku tacalluqaa oo waxa la xaaraantinimaynaya waa macne laakiin daatada lafteeda dee waa la xarimay ma suuragal aha marka markaynay suuragal ahayn cayn ama daato in la xarimo oo macno daatadaa ku tacalluqa haddii la iطlaaqo taxriimkeeda looga jeedo macaanidii way tacadudi kartaa dhowr macnaa mid walba macnuhu aqbali karaa waxa markaa dhici kartaa macaanidaas kala duduwan in waxa weeye la kala garan waayo kala xaaraantinimaynaya waa ke xurimat calaykum almaytatu marka la yidhaahdo maala almayta waa daato waa baktigii daato see loo xarimaya ma bakti baan dhacayn baa loo jeeda maya baktigii waa xasilayaayo waa dhacaya ee waxa markaa la xarimaya waa macno baktiga ku tacalluqa haddaba macnaha ku tacaluqa ma wuxuu noqonayaa akliga oo cunistaa la xarimayaa ma intifaaca la xarimayaa yacni taxriimku muxuu ku tacalluqaya maytadii in lagu intifaaco miyaa macnuhu waxaa xaaraanta ahi mise in la cunaa xaaraan ah mar haddii waxa weeye labada macnoba ay aqbali karto mujmal weeye waa in daliil caddeeyo la helaa macnaha looga jeedo ummahaadkana saasi la eg bay ka yidhahdeen laakiin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen maye waxaa la garanayaa mid walba waxa loola qasdo taasaa mutabaadila macnaha markaa laga doono ama looga qasdo kaas ah mutabaadiloo soo degdegaay <clears throat> xurimat calaykum ummahaatukum marka la yidhi dumar macnihii laga dooni jiro oo loola qasdi jiray oo istimtaaci ah taasaa waxaa laga tilmaamayaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn haddaad doontana waxaad tahay nikaaxi baan xaaraan ahayn nikaaxiba xaaraan ahaan bannaanayn waa laba macnoo markaa isla midkiya macnahaas in looga jeedaana waa macnaha mutabaadirkee daahirka ah dee nusuustana macnaha dawaahirta ah waa loogu camal falaa curfigaana saa lagu yaqaanaa macnaha mutabaadirka inay ku dhici saas aawadeed ma noqonayso mujmal xurimat calaykum almaytatu markii la yidhina bakti yani xayawaanaadka waxaa markaa laga dooni jiro o loola qasdi jiray in la cuno waa la gowrici jiro marka la gowracaa la cuni jira marka cunitaankii xoolaha laga dooni jiray kiibaa taxriimka ku dhacaya macnahaasi mutabaadir buu ka yahay intifaaca iyo waxyaalaha kale waayo haaliban waxa u badan akliga kaa mutabaadirkaa bay ku dhici xadiiskiina waa sii akidayaayoo waa sii caddaynaya maadaama aynay mujmal ahayn ee bayin ay iska ahayd muraadka looga jeedaa innamaa xurima akluha ama innamaa xaruma akluha haddii laakiin la yidhaahdo waa mujmal waxay noqonaysaa xadiidkaa bayaamiyey ayay noqonaysaa laakiin siday jamaahiirtu ku tageen marka lagu socdo xadiidku waa sii adkaynaya waa sii akidayaaye horay bayinu ahay qowluhu tacaalى wamsaxuu biru'uusikum hadalkiisa uu allah yidhi wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinna masaxa laysa bimujmalin mujmal ma aha bal huwa daahirun wuxuu daahir ku yahay fii masxi jamiici ara'si madaxoo dhan in la masaxo lianna alra'sa maxaa yeelay madaxu ismu lilkulli laa lilbacdi magac wuxuu u yahay dhammaan madaxoo dhan ee bacdi ka mida madaxa magacuma aha marka maadaamay sidaas tahay waxay noqonaysaa inaynay mujmal ahayn bacdu ahlicilmi waxay mareen bacdu inay tahay litabciid oo shaaficiyadu waxay yidhahdeen bacdan baa tabciid faa'iidaynaysa culammada nuxaadda badankooduna waaba diideen ba bacda in tabciid loo isticmaalo ha yeeshee badanka markaa nuxaadu ha diidaane bacdi baa sugay imaamu shaafici laftiisana luqada xujuu ku ahaa bay yidhaahdeen isaga laftiisaa sheegay yidhaahdeen bacdan inay tabciid tahay oo markaa waxaa looga jeedaa madaxyadiinna wax ka mida masaxa saas yadaa baa looga jeedaa laakiin sida saxiixa ah ee jamaahiirta culammadu mareen bacdu waa lililsaaq yani ku dhejin bay sheegayse yani markaa masaxa idinkoo masxigiina ku soo dhejinaya madaxyada ku soo dhejinaya marka macno tabciid tilmaami mayse ilsaaq bay sheegayse haddaba madaxa masaxa markii le madaxyada masaxa ma waxay noqonaysaa inay mujmal tahay oo madaxii qeyb ka mida iyo kulligii mid walba lafdigu waa markaa aqbali kara oo labadu waa u siman yihiin mise labada macno mid baa mutabaadira ah. marka taas waxay tilmaamayaan ahlucilmiga qaarkood macnaha madaxoo dhan madaxyadoo dhan in looga jeedo ayaa mutabaadirah oo ru'uus macrifaa loo idaafeeyey marka madaxyadii oo dhan bay ku dhacaysaa mar hadday saas yada a tahay daliil ka leexiye haddaan la helin waxaa lagu xambaarayaa madaxoo dhan in la masaxo ayaa lagu xambaaray waxay u deliishadeen qolyaha shaaficiyadu in madaxa in la wada masaxa aynay waajib ahayn axaadiista ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu foodda iyo cimaamadda masaxay waxaanay yidhaahdeen haddii madaxa in la wada masaxa ay waajib noqon lahayd cimaamadda in la masaxaa yacni kumay fillaateen cimaamaddu in la masaxaa markaa foodda in la masaxaa kuma fillaateen cimaamadduna madaxii waa ka baxsantaho masaxaadda la masaxay ma noqonayso in madaxii la masaxay saa noqon mayso inay saa noqonayna waxaa ku tusinaysaa keligeed laguma kaaftoomi karo iyadoo aan madaxii waxba laga masixin in cimaamadda keliya la masaxaana ma dhici karto saas iyadaa bay yidhahdeen marka haddaynay waxba ka in masaxaadda haddaba la masaxayaa qolyaha kale waxay odhanayaan qaarkood maxaa loo masaxayaa cimaamadda madaahibta qaarkoodna cimaamad keliya in la masaxo way markaa banneeyeen axaadiista qaarkoodna way dooneen inay ku xambaaraan sida xadiiskii sheegaayey yani masaxa rasuul lahi salى allahu aleyh wasalam cala alcasaa'ibi wاtasaakhiin nebigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu masaxay cimaamadaha iyo khufafka labadaba waa masaxay marka xadiiskaa sheegaya cimaamadaha iyo khufafka mid walba waa masaxay oo madaxii wax ka midoo naasiyadaa in la masaxayna aan la raacinin khufafkiina lagu ladhay xadiidkaa laftiisu wuxuu ku tusinayaa xaalad kale in lagu xambaarayay madaahibta qaarkood yidhaahdeen way xanaabiladu ka mid yihiin waxay ku tusinaysaa inay ku asaxayso cimaamadda keliya axwaasha qaarkood in la masaxaa inay ku asaxayso calaa kulli xaal waa niqaash yacni ikhtilaafka madaahibta taasi ku saabsan marka waxay tahay siday markaa ahlucilmigu ay culammadani markaa mareen layskuma waafaqsanee wamsaxuu biru'uusikum mujmal ma aha ee waxay daahir ku tahay fii masxi jamiici ara'si waana macnaha mutabaadirka ah macnaha mutabaadirka ana deliil ka sarfinayao ka leexinaya lama hayo saddex qowluhu sala allahu alayhi wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam rufica can ummatii alkhata'u waannisyaanu waxaa laga kor yeelay oo laga kor qaaday can ummatii ummaddayda alkhata'u yacnii kama ama halmaanka iyo wanisyaanu kama iyo ama halmaankii kama iyo wuxuu gelayaa xaggii odhaahda iyo xaggii ficilada mid walba halmaanka laakiin odhaahun baa loo isticmaalaa alkhata'u wixii aan badheedh loo samaynin ama loo odhaninee kama u dhacaa ee aan loo qasdin ummadda waa laga kor yeelay wanisyaanu ilowshiyahana ummadda waa laga kor yeelay xadiidka sidaa ku soo arooray laysa bimujmalin mujmal ma ahoo macnaha looga jeedaa waa mid cad oo la garanayo id ilmuraadu bihi maxaa yeelay waxaa looga jeedaa xadiidka rafculmu'aakhadati qabashada loo qabanayo oo lagu ciqaabayo ruuxii khata' waxa uga dhacay ama nisyaan uga dhacay oo ilowshiye uga dhacay ama kama uga dhacay in lagu ciqaabayaa laga kor yeelay marka ismigii iyo mu'aakhadadii bay ku dhacaysaa waxa laga kor qaada lianna daata alkhata'i waannisyaani sababtu waxay tahay kama'a laftiisa iyo ilowshiyaha laftiisu hayru marfuucatin waa midaan la kor yeelin daatadoodu haddaad lafdiga eegto khata iyo nisyaankii baa la kor yeelay waxaa dhici karta dadka qaar inay u fahmaan ummaddayda waxa laga kor yeelay inay wax ilowdo iyo inay wax ku kama'do marka waxna ma ilaawayso waxna kuma kama'aysaa dhici karta inay dadka qaarkood u qaataan laakiin macnahaa loogama jeedo waxaa caddaynaya inaan looga jeedin yani daatadii khata iyo nisyaanku way dhacayaan oo xisi ahaan baaba loo idraakayaayoo loo arkayaayoo loo og yahay in dad ummaddii ay wax ilowdo oo ilowshiya ka dhaco oo kama ka dhaco adiladii sharciyaduna waa sheegaysaa ilowshiyaha iyo kama uu in ummadda ka dhacayo waatuu markaa mu'miniinta ilaahay ku ammaanay inay ku ducaysanayaan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ilaahow ha noo qabannin haddaannu markaa illowno ama ka ma'no ha noo qabannin ilaahayna ducadaa waa ka ajiibay sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey xadiisulqudsigu uu sheegayo uu nebigu yidhi qaala allaahu qad facaltu ilaahay baa wuxuu yidhi waan yeelay oo wixii ka ma'a iyo wixii ilowshiyaa idiin qaban maayo nebiga laftiisu waxbuu ilaawi jiray waatuu yidhi nebigu sal allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa inamaa ana basharun ansaa kamaa tansawna faidaa nasiitu fadakiruunii anigu waxaan ahay oo qura bashar baan ahay waxaan wax u ilaawaa sidaa wax u ilowdaan oo kale ayaan wax u ilaawaa faidaa nasiitu fadakiruunii markaan ilaawo ixasuusiyaa nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam marka lأnna daata alkhaطa'i khaطa'a daatadiisa iyo wanisyaani ilowshiyaha daatadiisa hayru marfuucatin waa midaan la kor yeelin oo ummadda laga qaadin wa damaanu lmutlafi waxa la baabi'iyey ee markaa la itlaafiyey qaandhowga la qaandhabayaana khaطa'an khata' daraaddeed loo baabi'iyey ama xaal khata' lagu sugan yahay oo lagu kama'ay la baabi'iyey ama markaa yani markaa la jejebiyey ama la dilay aw nisyaanan ama ilowshiyo xaal la ilowsan yahay yani la baabi'iyey hayru marfuucin waa midaan la kor yeelin ijmaacan waafaqsani laysku waafaqsan yahay yani xaal laysku waafaqsan yahay baan la kor yeelin oo marfuuc inaynay ahayn waxa markaa lagu og yahay ijmaac baa lagu og falam yabqa ma soo hadhin ilaa rafcu lmu'aakhadati qabashada loo qabanayee lagu ciqaabayo in laga kor yeelay mooyaane wax kale ma soo hadhin xadiidkan lafdigiisu hadduu sugnaado yacni mujmal ma aha lafdiga rufico oo caan ah oo shaa'ic noqdayna lafdigaasi markaa ma yani ma sugna ee xadiiska culamada qaarkood waxay quweeyeen lafdiga wudicay ku quweeyeen wudica can ummatii alkhaطa'u waاnnisyaanu culamada sidaa ku quweysana sheikh albani iyo wahayruhu baa ka mida marka koryeelista ummadda laga koryeelay yeelay iyo nisyaanka macnaa mutabaadilah lama odhanaayo lama kala garanayo oo xadiiska kama cadda ee deliil kalea laga raadinayaa waxa la kor yeelay ma daatadii khata iyo nisyaanka ma mu'aakhadadii loo qabanayeyba ma qaandhowgii la qaandhabayeyba yacni maxay tahay ma intababa yacni waxa weeye qaandhowga iyo ismiga labadaba sidaas in la yidhaahdaa yacni markaa ma noqonayso yani markaa sax noqon mayso mujmal bay intaa ku tahay sax ma noqonayso dalaalada xadiidkanoo kale ku tusinayo waxaa la yidhahda dalaalat liqtidaa baa la yidhahdaa dalaalat liqtidaa ayaa la yidhahdaa dalaalada la yidhaahdo dalaalat liqtidaa waxay tahay waa marka ay u baahan tahay hadalka sixadiisa waaqic ahaan uu saxiix noqonayo oo uu sidqi noqonayo ama sharci ahaan uu sax noqonayo inuu waaqic ahaan sidqi noqonayo ama sharci ahaan uu sax noqonaya taqdiir ay u baahan tahay wax la qadaro taasaa waxaa la yidhaahdaa dalaalat liqtidaa baa la yidhahda waa nooc dilaalaat lalfaadka ka mida kitaabkeennu waa mukhtasaro dalaalaadka bacdi ka mida dalaalatu iltizaam iyo dalaalatu ishaara iyo dalaalatu iqtidaa iyo ashyaada noocaasa kama warramin marka hadda tan taqdiirka u baahan oo hadalka sixadiisii uu asaxayey sharcan ama sidqigiisii uu run noqonayay taqdiir ay u baahan tahay ilaaba ilaa la qadaraayo taasaa waxaa la yidhahda dalaalatu liqtidaa baa la yidhahdaa oo waxay noqonaysaa rufica can ummatii alkhaطأu ay mu'aakhadaة اlkhaطأi wاnnisyaani mu'aakhadaa la qadari oo yani haddii hadalkii haddii kale oo la yidhahdo daatada khaطأa la kor yeelay haddii la yidhaahdo oo khaطأa laftiisii baa la kor yeelay haddii la yidhaahdo bimacnaa khaطa'ba ma dhacayo nisyaanno ma dhacayaa laga tilmaamaya dee qadiya saadiqa ma noqonayo markaa haddii sidaa lagu fasiro daatada khati iyo nisyaankaba in la kor yeelaayo ummaddu aynay khata'aynin ilowshiyana aanu ka dhacaynin qadiya saadiqa ma noqonayoe wuxuu noqonayaa waaqica inay khilaafsantahy khabarkii waaqica khilaafsanna wuxuu noqonayaa kadib hadalka nebiguna sala allahu alayh wasalam inuu kadib noqdaa waa mustaxiil ma dhici karto maadaama hadalka nebigu sala allahu alayh wasalam kadib inuu noqdaa oo mukhaalif lilwaaqic inuu noqdaa aynay dhici karin hadalkii khabarnimada uu u sheegay waxaad garanaysaa macnahaasi inaanu muraad ahayn macnaha kale muraadka ahi wuxuu u baahday markaa taqdiir waa mu'aakhadaة اlkhaطa'i damaankii inaan loo jeedinna yani waa la garanaya oo waayo ilowshiyo ama kama inuu shaygu u dhaco wax loo itilaafiyo xaqulghayr dee damaankii baajin mayso wma kana limu'mini an yaqtula mu'mina ila khaطأa wman qatla mu'mina khaطأa fataxriiru raqabaة mu'minaة wadiyaة muslamaة ilى أhlihi ila an yaصadaquu kama isagoo muuminkii u dilay haddana diya inay ka waajibayso kafaarana ka waajibayso allah baa sheegay culammaduna waa ku ijmaacsan yihin xaqulkhayr la itlaafiyey oo la baabi'iyey inaan markaa ilowshiyo ama kamaba arrinkaasi u dhacay damaankii inaynay baajinaynin ahlucilmiga dhammaan baa isku waafaqsan adiladuna waa ku tusisay inaan damaankaasi dhacay wax kale ma soo hadhin in la yidhaahdo mooyaane mu'aakhadada loo qabanaayo oo lagu ciqaabayo ama ciqaab uu ku mutaysanaayo baa laga kor yeela waa cadda afar qowluhu sala allahu alayhi wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa salaata ila bituhuur salaadi ma jirto xaal axwaasha ka mid mida xaalay tahaaro qaadasho ku dheehan tahay mooyaane ku lamaan tahay iyo hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa nikaaxa ilaa biweliyin guur ma jiro mooyaane yani guurin weligu guurinaayo inay ku dheehan tahay mooyaane iyo hadalka uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa siyaama liman lam yubayit asiyaama min alleyl soon ma jiro kaan soonka niyeynin habeenka gudihiisa aan niyeyn soonka oo qadar habeenkii ka mida niyadu aynay ka dhicin soonka uu niyeynayaa isaguna soon uma jiro oo niyadaa aan ku baryin soon farala marka la niyeynaayo ilaaba ilaa qayb habeenka ka mida gudihiisa waa in markaa niyadaasi ay dhacda ee waagu markuu dilaaco dabadeed fajru saadiqu markuu dilaaco dabadeed ayaa niyeynayaa soon farala dee ma dhici karto xadiiskan baa diiday wa naxwu daalika iyo <clears throat> adilada kale la midka ah laysa bimujmalin mujmal ma aha lianna almuraada maxaa yeelay macnaha looga jeeda nafyu sixati waa in sixada la nafyinayo walictidaadi tirsiga la tirsanayo in la nafyinaayo sharcan sharciga gudihiisa yani markaa lagu tirsanayo in la nafyinayo la diidayo misaalka afraad wuxuu yahay adilada ku soo aroortay in acmaal sharciya lagu nafinaayo laa lagu nafyinaayo oo idaa buniyat maca laa ay tahay siiqadaana la yaqaanay cumuum inay faa'iidayso marka alfaadda noocaasee laa nikaaxa ilaa biwaliyin iyo laa salaata ilaa biطuhuurin iyo laa siyaama liman lam yubayit asiyaama min alleyli ama man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah alfaadda noocaasi mujmal ma aha jamaahiirta culammadu waxay qabaan inaynay mujmal ahayn bacdi culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen maye mujmal weeyi oo alfaadani waxay noqonaysaa in ijmaal ku jiro laa nikaaxa ilaa biwaliyin mujmal weeyaan bay yidhaahdeeno waxa la nafinayaa mar waxay u dhacdaa in sixada la nafinayo marna waxay u dhacdaa in kamaalka la nafinayo daatadii in la nefiyaana ma dhici karto oo nikaaxi waa kuwan la yimi markaa daatu nikaax way jirtaa daatu siyaam way jirtaa yani waxaa weeye daatu salaa way jirtaa hadda tan dahaaradoo kale waxaanu markaa uga leexannay kamaal in lagu xambaaray leeyihiin adilo kalaa sii caddaysay dahaaro la'aan salaaddu inaynay asaxayn taasaa ijmaalkii ka saartay laakiin siiqadu asaalatan waxay dhex taalay kamaal iyo sixo daatadiina waxay noqotay mustaxiil aan looga jeedin maadaama aan daatadii looga jeedin macnaha looga jeeda ma kamaal ba ma sixa waxay u baahanaysaa in markaa yani la eego macnaha looga jeedo adilada kale iyo qaraa-inta la eego jamaahiirtu waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen adiladani mujmalo ma aha halkaad tidhaahdeen daatada in loo jeeda ma dhici karto waxaanu leenahay meye daatadaa loo jeedaa bacdi baa sidaa yidhi oo macnihii xaqiiqiga ku dhacaysa waayo daatada marka la eegaayo shay walba xaqiiqadiisaa loo eegi xaqiiqadii baa mar waxay u qaybsantaa xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya marka marka la nafiyey laa siyaama liman lam yubayit isiyaama ama laa salaata ila biuhuurin ama laa nikaaxa ila biweliyin waxay leeyihiin daatadii baa markaa nafyigaasi ku dhici tan salaada misaal kale haddii la soo qaado oo la yidhaahdo laa salaata limunfaridin khalfa asafi siiqadii laa salaata limunfaridin khalfa asafi safka dabadiisa mid keligii ku tukanayaa salaad ma leh dahaarada iyada adilo kalaa caddaysay inaan dahaaro la'aan salaadi asaxayn laakiin siiqadu mujmalay ahayd bay odhanayaan qolyaha markaa eh, qaarkood laakiin laa salaata limunfaridin khalfa safi masixaa looga jeedaa mise kamaal baa looga jeeda daatadii salaaddu waa tanoo waa dhacaysa culammada odhanaysa waxaa weeye lafdigani markaa mujmal ma ahee wuxuu markaa lagu xambaarayaa xaqiiqadii baa lagu xambaaraya waxay leeyihiin salaaduba asixi mayso macnaha kamaalna looma leexin karo marka kullu dalika waxay ku wada xambaarayaan sharcan in loo nafyinaayo meelaha qaarkood ay khilaafeen sida waxa weeye jumhuurka oo kale ma qabaan laa salaata limunfaridin khalfa safi salaadu inay ansaxaynin jumhuurku ma qabaan hadduu keligii saf ku tukado laakin waxay leeyihiin markaasoo kale adilo kalaanu markaa uga leexanay islaantii markaa nebiga la tukatayba keligeed bay saf ahayd ya dee waxa weeye waana asaxday salaaddii waa u asaxday oo nebigu waa u taqriiriyey marka waxaa lagu xambaarayaa kamaalka in la nafyinayaa lagu xambaaraya inama nisaau shaqaa'iq rijaal rag inay la safataan dhici karin saasay keligeed isu taagtay dee dumaray la safataana ma jirin dee ninkii marka safku ka buuxsamo oo raguu la saftaana aanu jirin safkiina ka buuxo dee wuxuu noqonayaa isagana markaa salaaddii inay u saas yadaa buu noqonaya marka yani taas waxay u khilaafeen daliil kale iyo macno markaysaga maqaasida sharciga eegayaan ka qaacide ahaan marka masalada la taqriirinaya iyo masaa'isha jus'iga ah farqaa u dhaxayn kara qaacidadii iyadoo culammadu si ka qabtaa waxaa dhici karta masaa'isha qaarkood cinda tatbiiq inay umuuro kale daraaddeed u khilaafaan waayahay aan u soo noqonno madhabka daba jumhuurka waxay leeyihiin alfaadani mujmal ma aha halkaad tidhaahdeen ma laguma xambaaraayo daatadiiyo daatadii in lagu xambaaraa waa midaan dhici karin oo salaadii iyo soonkii iyo nikaaxii daatadoodu waa jirtaa salaaddii waa kanoo waa tukanaya soonkii waa kanoo waa sooman yahay nikaaxii waa kanoo waa dhacay waxaanu leenahay wax walba bay yidhaahdeen waxay leeyihiin daato xaqiiqada sharciyadaee salaad iyo nikaax iyo soon leeyahay xaqiiqadaa sharciyadaa la nafinaya waa salaatun sharciya wax suurad salaadeed u eg ama suurad soon ah ama suurad nikaax ah oo laakiin sharcan aan waafaqsanayn lagama hadlin waxaa laga hadlayaa alfaadani sharcigay ku timiye yani xukunkaa sharciga ah baan jirin baa laga tilmaamaya dee markaa haddii la yidhaahdana daatadii iyo xaqiiqadii bay ku dhacaysaa marka halkaa leedihin xaqiiqadii iyo daatadii ma suuragal suuragalahe majaaz baa loo leexanayaa majaaskiina waxaa meesha imanaya ma majaaskii sixadaa loo jeeda mise majaaskii kamaalkaa loo jeeda meesha ma taal waxaanu leenahay marka koowaad xaqiiqadii baa lagu xambaaraya waana xaqiiqa sharciya salaatun sharciya iyo nikaax sharciya iyo soon sharciya ayaa la nafinayaa nafyigani ku dhacaya waxani kii sharcigaa maaha marka xaqadii bay ku fadhidaa waa jawaab jawaab labaad waxay yidhaahdeen haddiiba laga soo qaado xaqiiqadii inaan lagu xambaari karin saa sheegteen ila marka hore waxay ku jawaabeen manci iyo tasliim weeyi ti hore waxay mancinayaan markay leeyihiin laguma xambaari karo daato ama xaqiiqo markaasay yidhahdeen waa mancinaynaa anagu waxaan lena waa lagu xambaaraya ta kale waa tasliim haddaanu idiin nabadgelinno sidaa sheegteen oo ah xaqiiqo laguma xambaari karo ilaaba ilaa majaaz baa loo leexinaya majaaskiina laba majaaz baa yaalla midna waa sixo midna waa kamaal miyaynay mujmal ku noqonayn labada majaaz taa lafteeda waxay kaga jawaabayaan culammadu waxay tilmaameen marka xaqiiqa suuro geli weydo oo majaaz in lagu xambaaraa ay noqoto mid mutacayina macaanida majaazigii siday u kala dhowdahay bay u kala awleysan tahay majaazka qariibka ah ama aqrabka ah baa ka awleysan majaazka baciidka ah waxaysu ma staxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya markay mustaxiil noqoto asalka xaqiiqadaa loo jeedaa asalkee ila majaazku waa farace asalku markuu noqdo mustaxiil oo xaqiiqadii ahayd yuntaqal waa la guurayaa waxaa loo guurayaa ila almajaazi macnaha majaaziga ah baa loo guuraya aw liaqraba xasal ama macnaha majaazka ugu dhowaanshaha badan xaqiiqadaa loo guuraya aan ku yaro noqonno wamsaxuu biru'uusikm bacdi baa waxay yidhaahdeen madaxyada masaxa xaqiiqatan waxay ku dhacaysaa daatada madaxa ee timaha ka hoosaysa oo jildati ra'si ah in la masaxo qofkiina hadduu tima leeyahay masaxaaddii ama timahay ku dhacaysa markaa sheikh baa wuxuu yidhi sida shuraaxda maraaqiga qaarkood ay soo rarayaan war xaqiiqadii markay suuro geli weyday oo jildata ra'si in la masaxa ay suuro geli weydo madaxa laftiisii daatadiisii la masaxaa waxaa meesha imanaysa ma cimaamadda madaxa saaran baa la masaxayaa mise timaha madaxa ku yaallaa la masaxaya dee xaqiiqadii ka ee laba majaas baynu kala joognaa buu yidhi shuraaxda maraaqiga qaarkood baa soo naqlinaya dabad wadaad kalea u jawaabo wuxuu yidhi xaqiiqadii markay suuro geli weyday majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa ka awlaysan majaaska xaqiiqada ka fog oo siday ugu kala dhow yihiin majaasyadu xaqiiqada bay u kala xaq leeyihiin marka timuhu waa majaaskii xaqiiqada uga dhowaa yani cimaamadda uga dhowaa waxayuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal beydkaa sharxiisa baa shuraaxda qaarkood ku soo naqliyeen qisadaas khulaasadu waxay tahay daatadii haddaanu idhaahno ma suuragal aha daatadii nikaax in lagu xambaaro ama siyaam ama salaad ama ashyaada la midka ah oo laba majaaz baa loo guurayaa ama sixaha loo guuro ama kamaalha ha loo guure labada majaaz haddaanu sidaa idiin sallimnaba keebaa xaqiiqada u dhowaansho badan dee majaazka sixada uga dhowaansho badan xaqiiqada xaqiiqada uga dhow yacni majaazka kamaalka ah oo kamaalkii waa ka fogyahay dee idankii aqrabkaha lagu xambaaro sixadii ah labada jawaabood ama labada masle kii lagu socdaba wuxuu caddaynayaa in waxa weeye ijmaal aanu ku jirin ee alfaadani ay tahay alfaad bayina oo waadixa ay tahay lianna almuraada nafyu sixati walictidaadi sharcan waxaa looga jeedaa waxay tahay sixada in la nafyinaayo iyo walictidaadi tirsadka la tirsanaayo in la nafyinaayo sharcan sharciga gudihiisa in lagu nafyinaayo oo sharci ahaan in loo tirsado ama sharci ahaan u asaxaayo ayaa la nafiyo la diiday shan tusaalaha shanaad qowluhu sala allahu alayh wasalama laa camala ila biniya camal ma jiro niyo la'aanteed laysa bimujmalin mujmal ma aha lafdigaa waxaan u malaynayaa imaam axmed iyo ayaa soo wariyaan u malaynaya maan raajicin aduu culamada qaar inay taxsiiniyeen baan filayaa calaa kulli xaal laa camala ila biniyatin laysa bimujmal mujmal ma aha lianna alcamala maxaa yeelay camalku alif in kaana cibaadatan hadduu cibaado yahay falmuraadu bihi waxaa looga jeedaa alsixatu walictidaadu sharcan waa asixitaanka iyo tirsadka la tirsanaayo sharcan sharciga gudihiisa inu ku asaxayo lagu tirsanayo alba wain kaana mucaamalatan hadduu mucaamalo yahayna fahuwa yasixu waa asaxayaa wayuctadu bihi waa la tirsanayaa duna niyati niyo la'aanteed xaaluu niyo ka maran yahay baa la tirsanaya ijmaacan xaal laysku waafaqsan yahaa la tirsanaya ama biijmaacin baa lagu tirsanaya wannafyu fiihi nafyiga la nafyinayo la diidayaa camalkaa cibaadada ana yansabu wuxuu ku dhacayaa cala intifaa'i alajri ajarkii in la nafyinaayo ajarkii yansabu wuxuu ku shubmayaayoo ku dhacayaa cala intifaa'i alajri ajar inaan u jirin oo laga ajar siinaynin faman radda kii celiya alamaanata amaanada walmaqsuuba waxa la soo boobay celiya masalan tusaalaynu tusaalaynaynaaye laa yuriidu wajha allaahi xaalaanu wejiga ilaahay doonaynin celiya fa ina almuطaalabata tasqutu canhu doonista laga doonaayo ammaanadii iyo wuxuu boobay laga doonayo la odhanayo war xoolihii kugu maqnaa iska bixi oo ammaanadii gudo u xoolahaad boobtay iska celi muطaalabadii sidaa laga doonayey tasquطu canhu way ka dhacaysaa wayasixu waxaa asaxaya ficluhu samayntiisuu sameeyey waa asaxaysaa oo hadduu ammaanadii celiyey dee ammaanadii mid ku maqan maahae waa xaq ka dhacay wayuctadu bihi waana la tirsanaya xooluhu boobayna hadduu celiyey dee qasbigii xoolihii qasbiga ahaa dee waa celiyey oo mid ku maqan oo laga doonaayo ma ah walaakin laa ajra lahu ha yeeshee ajar uguma sugnaan oo lagama ajar siinayo lagama sawaabinayo wakadalika jamiicu turuuq saasoo kale waxaa ahaaday waxyaalaha turuugta dhammaantoodba ahaaday najaasadii hadduu iska maydhay oo niyo imtisaala aanu iskaga maydhin ilaahay ugu dhowow ya oo imtisaal arrinkaa u samey nijaasadii way maydhanta ee la odhan maayo haddaanaad niyeynin nijaasadii maad maydhine mar labaad maydh maydhanta nijaasadii ha yeeshee ajarkii baanu helay ajarkii ayaanu helay waxay culammadu tilmaameen xadiiska laa camala ila biniyatin xadiiska sheegaya inaanu mujmal ahayn cumuumkaas waxa weeye laa camala ilaa biniyatin markaynay cibaado muqayado ku ahayn camalkii dee deliil loo hayaa waa ka hadhi lahaa laakiin kii kale wuxuu noqonayaa inuu saa yahay laakiin cibaado markay tahay sixaa lagu xambaaraya biduuni niya camalkii asix maayo inama alacmaalu biاnniyaat yani waa isku macno oo taasna waxa weeye xasriga waa sheegaysa laakiin lafdigan laa camala ayay soo qaateen oo bacdu yidhahdeen lafdigan waa mujmal marka cibaado hadday tahay sixadiiyo ictidaadkay ku dhici laa ishkaal hadday mucaamalo tahayna mucaamaladii hadduu ruuxu la yimaado oo si sharciga waafaqsan u sameeyo ha yeeshee niyadii uu ka tago niyatulimtihaal inuu la yimaado waxay noqonaysaa in camalku asaxaayo si sharciga waafaqsan hadduu u dhacay oo la ictidaadayo la tirsanaayo ha yeeshee ajar baan jiraynin ajar ayaan jirayno qofkii waan laga hawaabinayn marka ajarkaa la waaye tusaaluhuna waa cad yahay ay mashaayikhdu markaa ku tusaaleeyeen waa waadix halkaa inoogu joogo والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك atuub ilayk